بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله حدثنا شيبان بن فروخة في bab اlإsrاء brasuuli الlahi slى الlahu عalيه waslm ilى الsamaawaati wa fardi الsalawaati wuxuu ku saabsan yahay cashirka alisrاء birasuuli الlah rasuulkeena calayhi الsalaaةu wasalaam dheelmintii la dheelmiyey iyo micraajkii kor loo qaaday ee safartii samada haddana uu galay ila asamaawaati xagga cirarka iyo wa fardi salawaati salaadihii shantahaa oo la farad yeelay alisraa waxaa weeyaan guuriddii la guuray min maka almukarama ilaa beyt اlmaqdis shukran intaasi waxaa la dhahaa alisraa ilaahayna qur-aanku ku sheegay subxaana aladii asraa bicabdihi layla min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa aladii baaraknaa xawlah linuriyahu min aayaatina taa waxaa weeye marka waa isrihii in habeenkii la guuriyey makana laga guuriyey baytulmaqdisna la geeyey kadibna waxaa bilaabatay safartii ahayd almicraaj oo ardada laga safray samadana loo safray linuriyahu min aayaati aayaatina alkubraa in aayaadkii ilaahay ee waaweynaa ayaan arki doono in ka mid ah in ilaahay uu tuso subxaana wa tacaala marka isruhu waxaa weeyaan xadad taariikhi ah oo nabigeenna sharaf u ah sala allahu alayh waaalih wasalam ummaddiisana sharaf u ah waxay dhacday qabla alhijra hijrada nabiga calayhi salaatu wasalaam intuunan maka ka haajirin oo madiino tegin bay dhacday sanad toban sano markuu nabiga joogay maka almukarama oo laga soo bilaabo bictadii u horreysay ee iqra' kitaabu waxyi baa inlayn ka soo baxnay mar dhow calaaqaana ka dhaxaysa waxyigaas bilowday iyo saamayntii uu yeeshay iyo israha iyo micraajkaas xiriir baa ka dhexeeya haddii nabigeenna calayhi salaam lasoo diray oo alla uu doortay nabinimiga risaaladan laiskugu diray laiskugu daray qum fa andirra la yidhi dadka inuu diga la amray indaarkii iyo digiddii wuxuu ka bilaabay qaab sirri ah ayuu nabiga ku waray saddex sano kadib baa nabiga calayhi salaam waxaa la yidhi muuji fasdac bima tu'mar waacrid acrid cala almushrikiin waxa lagu amraayo intaad muujisato mushrikiintana waxba iskaga jeedsaa la yidhi dagaal lama amrin marxaladii jahrigeed markay bilaabatay waxaa sii adkaaday cadaawaddii gaaladu ay u qabeen nabiga iyo muslimiintii rumaysay oo ay ka xoog badan yihiin oo tabartooda iska yartahay iyo taagtooda haddii culays badan ay gaadhay saxaabadii nabiga qaar ka mida wuxuu yidhi waxaadhijrooda buu yidhi waxaad u hijrooda ardulxabasha baycadii alcaqaba aluula waathaaniya haddana madiina qaar aadeen nabiga calayh salaam isaga wuxuu haystay difaac khaariji iyo difaac daakhili ilaa xaddin ma xagga bannaankana waxaa difaacayay oo garab taagnaa oo gaalada waxay mahanayeen inay rabeen ka hor istaaga adeerkiis abu aalib oo nin oday ahoon la mari karin ahaa yuunan islaamin oo gaalnimoba ku dhinteen laakiin difaaca nabiga calayh salaam yuu u taagnaa xagga guriga iyo dejintana waxaa u xil saareed khadiija bintu khuwayrid radia allahu canha zawjadii nabiga calayhi salaatu wasalaam ee caqliga badneed ee qiimaha badneed naf iyo maalba ku garab taagneed nabiga labadoodiba way dhinteen isku sanad bayna dhinteen sanadka waxaa loo bixiyey caamulxusni sanadkii walbahaarka iyo murugta nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu isku dayay inuu raadiyo bal meel kale oo uu muciinsado oo dacwadiisana ku faafiyo ammaanna uu ku helo intuu maka ka lugeeyey wuxuu tegay daa'if meel la yidhaahdo ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam tegey nimankii beeshaa deganaa iyo madaxdoodii buu u bandhigay naftiisa uu yidhi waxaan rabaa diinta alle inaan faafiyee ibadbaadiya oo magangelyo isiiya ayaguna way oga direen dareen kufaaru quraysh oo dhagax iyo gacanqaadba waa iskugu dareen nabiga calayi salaam iyo afxumaba ilaa isaga oo lugahay dhiigayaan walbahaarsan oo waxba kale ogeyn intuu ka baxay daa'if markuu maraayo qarnu hacaali meel la yidhaahdo ama qarnu manaasil ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku baraarugay samada wixii jibriil uu kala hadlaayo malakuljibaalla lagu soo wareejiyey oo la yidhi nimankaasi ku soo bixiyey labadaa buuro dhaxdooda ayay degan yihiinoo waan ku baabi'inaynaayo fasax adiga ha bixi nabiga raxmaddiisa calayhi salaatu wasalaam wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin wuxuu yidhi maya ee kuwaa hadday idiidaan xataa caruurtooda dambaan rajo ka qabaa in ilaahay uu ka soo saaro ah dad ilaahay caabudaayo oo waxidaayo waxba u sharig yeelaynin haddii nabiga calayhi salaatu wasalaam reer makana ay diideen inuu maka joogo oo nabad ku joogo kuwii ka baxsanaana ay dhibaatadaasi sameeyeen oo guryihii ka soo xidheen waxaa loo furay albaabkii samada loo furay nabiga sala allahu aleh wasalam futixad lahu abwaabu samaa haddii ahlu ardihii ay ceriiri ku geliyeen oy ku naxeen allah ku jecel oo malaa'igtiisaa ku jecel oo ahlu samaha ku jecel oo samadaaba lagaa casuumay baa lihi nabiga sala allah aleh wasalam casuumaad rabbaani ah ayuu samada ka helay marka waxay ahayd tasliya iyo tacziya oo nabiga loo tacziyeynaayo tasliyana la siinaayo maqaamkiisa iyo sharaftiisana la muujinaayo asaguna wixii lagu daawoobi lahaa ee humuumta iyo murugta looga bixi lahaa waxaa ugu muhiimsan oo ah salaada ayaa la soo siiyey oo hadiye iyo jaa'ize loo soo siiyey salaadu wastaciinuu bisabri wasalaa hal suurad buu ilaahay laba sheer ayuu ku sheegay wastaaciinuu bisabri wasalaati wa inaha lakabiiratun ilaa cala alkhaashiciin isla suuraddaas wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu istaciinuu bisabri waasalaad ina allaha maca asaabiriin isticaanada iyo humuumta idil adduunka mashaakishiisa waxa u badan ee layskaga saaro waxaa ka mid a ah salaada ee murugta lagaga baxo ee ilaahay subxaanahu wa tacaala xidhiidhkiisa iyo calaaqadiisaasi naftu ay ku xasiishay dumaaninada ay ku hesho walidaalika nabigu dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam arixnaa biha yaa bilaal nagu raaxee salaadda waa raaxo qalbi ah idaa xasabahu amrun fazica ilaa salaad hadduu murgana salaadda u wargagaxi jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam waxyaalaha marka nabiga calayh salaam culayska haystay lagaga qaboojiyey bay kamid ahayd safartaa uu tegay iyo salaaddaa loo soo dhiibay waxaa kamid ahayd nabiga calayh salaam in loo sheegay dhibkan asagaa inuunan khaas ku ahayn oo ambiyadoo idilba la dhibay oo qisadii suuratu huud ee ambiyada lagaga sheekeeyey baa nabiga lagu soo dejiyey markaasaa waxaa la yidhi wakullan naqusu calayka min ambaa'i rusuli maa nuhabitu bihi fu'aadaka rusushaas qisooyinkooda nin walbaba dhibaatada la mariyey waxaan kugu qisoonaynaa in qalbigaada lagu sugo oo xasilooni iyo dhibaatadaa ah haddii lagaga horreeya fasbir kamaa sabara ululcasmi baa la yidhi sidii kuwa u sabri jireen u sabr nabi yuusuf qisadiisii baa la soo dejiyo min awali suura ilaa nihaayatiha laga sheekeenayo nebi ina nabi ah ina nebi ah ina khaliiluraxmaana oo asagoo yar intii la addoonsaday haddana xabis la geliyey bahdil badan lagu sameeyey kadibna caaqibadii iyo cidhibtii iyo nubuwadii risaaladii iyo carshigiisa kor loo qaaday ilaahay uu markii dambe ku khatimay adiguna guusha waad helaysaa walcaaqibatu lilmuttaqiina ku sabir bay ka dhigan tahay waxaa nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu sabir siiyey inuu tasbiixda iyo taxmiidda badiyo oo walaqad naclamu anaka yadiiqu sadruka bimaa yaquuluun fasabix bixamdi rabbika wakun min asaajidiin wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin baa liidhi xusnigaa iyo murugtaa ku haya waan aragnaaye laqad naclamu anaka yadiiqu sadruka bimaa yaquuluun waxa ay leeyihiin ee xumaan iyo jaa'ifeen kuu qalmin waan maqallaahay tasbiixda iyo taxmiidda badi sujuuddana badi baa lihi nabiga sala allah alay wasalam israha iyo micraajku marka waxaa weeyaan waa manqabo aad u weyn iyo fadli aad u weyn iyo sharaf iyo karaamo aad u weyn oo nabigeenna calayh salaam alla la doortay axad ambiyada ka mid ahoo la gaarsiiyey meesha uu gaarayna ma jirta nabiga sala allahu aleyh waalih wasalam intuu samaawaadkii toddobadaa dhaafay buu meesha u korraysay tegey markaasuu ilaahay toos oola hadlay munaajaat biduuni waasita axad u dhexeeya isagiiyo alla uusan jirin buu toos oola hadlay subxaanahu wa tacaala markaasaa salaadahaasi lagu soo dejiyey qiimaha badan oo haddana ajirkeediina la badiyey tiradoodina la yareeyey kontonkii shan laga soo raabay tayadoodina sidii loo daayay oo la badiyey marka masalatu lisraa walmicraaj qudrada ilaahay ee weyn oo wax walba inuu samayn karaabay tusaysaa in caalamkan kownkan aan joogna ardadan intii laga qaaday nabigeenna intaasuu hawaa la sii jeexsiiyey samaawaadka haddana uu dhex galay nabiga sala allah aleh wasalam axad geli kara uusan jirin samada ayada ahee albaabaha leh yaa nabiga loo furay sala allahu aleyh waalih wasalam qisadaa marka waa qiso aad iyo aad cajiibah aad iyo aadna u qiimo badan fawaa'idda faraha badan ee laga qaadanayana culimmadu ay sheegtay ay badan yihiin min khilaali darsiga iyo axaadiista aan maraynana waan ka qaadan karnaa in badan oo ka mida ah. qaala almusanifu xadaana shaybaan bnu faruuka qaala xadaana xamaad bnu salma xadaana haabit ilbunaari ibnu aslam can anas bni maliki radi allahu canhu ana rasuula اllahi sala اllahu aleyh wasalam qaal uutiitu bilburaaq waxaa lay siiyey buu nabigu calayh salaam oo layla imaaday uutiitu waxaa layla yimid bilburaaq daabadaas buraaq la yidhaahdo wa huwa buraaqna daabatun waa daabad buu yidhi abyadu cad midab ahaan dawiilun dheer fowqa alximaari dameer ka koraysa xagga koraynta wa duuna albaqli baqashana ka gaaban dameerahana way ka yar koraysaa joogga baqashana way ka gaaban tahay yadacu wuxuu dejinayaa buraaqaasi xaafirahu qoobkiisa cinda muntahaa tarfihi araggiisa meesha uu ku dhammaaday wax uu ka arki kare u dambeeya halkaasuu lugta dejinayaa qoobka dejin lugta kalena wuxuu dejinayaa haddana muntaha darf aragga meesha uu ku dhammaado halkan waxaad ka garanaysaa waa daabad dayaraan ah oo duulaysa wey daabad socota meehee waa daabad buubaysa wey lugtay qaadi markaasaa meesha isha ay ku dhammaatay dejinaysaa wa laa yata'ataa ilaa can dayaraan duulitaan iyo buubid wey xayawaankaas buubaaya marka buraaq ayaa la yidhaahdaa min albarqi surcada iyo orodka oo kale ama bariiqa iyo lamacaanka iftiinkeeda iyo dhalaalkeeda labadaba waa la waa lagu magacaabay farakibtuhu buu nabi qaala nabigu wuxuu yidhi farakibtu buraaqii baan furay buu nabiga calayhi salaatu wasalaam xataa aataytu ilaa aan ka tago bayt almaqdis baan tegey waa isrihii masjid alxaraam iyo masjidu bayt baytulmaqdis calaaqada ka dhexaysa fiiri waa isku xihan yihiin muslimiinta quluubtoodeeda ku jirtaa waa masrihii nabiga calayh salaam iyo micraajkii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo baydka ugu horeeyey bacda masjid alxaraam baytulmaqdis wey ee cadowga hadda uu gacanta ku haya yahuudda ay haysato qaala farabadtuhu waan xidhay buu yidhi buraaqii bilxalqa ayaan ku xidhay mareegtii allatii yarbitu bihi ay ku xidhi jireen alambiyaau ambiyada xalqa dhagax meesha ku yaalla oo bir saasoo kale ku xidhan xalqadaasaan ku xidhay buu yidhi buraaqii waa min baabi alityaanu bilasbaab in asbaabta lala imaado ilaahay baa u diyaariyey way ogoshahay laakiin sababtaada la imo weliga weligaa asbaabta la imow tawakulka waxaa la rabaa inuu la socdo asbaabtana inaad la imaato ninkii saxaabiga ahay yidhi hashayda miyaan iska sii daayaa mise waan dabrabaa oo ilaahay baan u tala saartaa waan iska sii daayaa mise waan dabraa acqilhaa wa tawakal cala allah buu isku dar ilaahay eh, kuu dabranaato ilaahayna tala saaro maxaa yeele ayadoo dabran buuba ilaahay hadduu rabo uu sii dayn karaa ama dhubin karaaye tala shaarashada waa caqadii asbaabtana waa acmaashii iyo ficilkii labadaasna marka labada waa lays amray halkii baan ku dabray buyidhi qaala uma dakaltu lmasjida masjidkii baan galay waa masjid alaqsa sulaymaan ibnu daawuud baa dhisay fa sallaytu fiihi ragcatayn laba ragcadood baan ku tukaday buyidhi gudihiisa waxaa soo aroortay in ambiyadii o dhan halka ku tujiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam uma kharajtu labada ragcadood ee uu tukaday weli salaadihii shantahaa lama farad lamana soo dejinine waa uun kuwo ilaahay laba ragcadooda ilaahay uu nabiga baray u waxyooday wey laakiin kuwan aan naqaano ee nabiga calayh salaatu wasalaam ugu soo dejiyey shantaasi salaadood bay ka bilaabatay salaad walbana sunan qabliye iyo bacdiyaha way leeyihiin inta badan sunan oo mutlaqana way jiraan waxaa dhici kartaa inay jireen asunan almutlaqa inay jireen waa dhici kartaa salaaduhuna waxay ahayd min sunnat alambiyaa nabiyaasha inaga horreeyey salaadda way tugan jireen nabi muuse calayhi salaatu wasalaam baa aqimi salaata lidikri nabiyullaahi ismaaciil calayhi salaatu wasalaam wa kaana yaamuru ahlahu bisalaati la yidhi hakada alambiyaa marka waa tukaday laba ragcadood uma kharajtu waan baxay buu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam fa ja'anii jibriil calayhi salaam malkul jibriil baa ii yimid marka horuba ka soo raacay makal mukarama oo halkaas ugu yimi intii la dhaqay nabiga calayhi salaam ayaa nabiga halkaasi haddana laga sii dheelmiyey jibriil baa wuxuu ila yimid ja'anii jibriilu baa wuxuu ila yimid calayhi salaam biinaain weel min khamrin khamra ah iyo wainaain weel min labanin caana ah laba weel baa nabiga loo keenay calayhi salaatu wasalaam hadduu oomay in la yidhaahdo midun dooro fakhtartu labana caanihii baan doortay buu nabiga calayhi salaatu wasalaam faqaala jibriil baa wuxuu yidhi malakuljibriil calayhi salaam ikhtarta waxaa dooratay alfira fidradii saliimadaheed iyo diintii wixii waafaqsanaa diinta iyo shareecada iyo caqliga saliimka ah wixii waafaqsanaa ayaad isticmaashay oo dooratay wey ikhtarta alfira fidradii baa dooratay baa liidhi nabiga sala allah alay wasalam oo labanku iyo caanuhu waxaa weeyaan shay manfaca ah oo nafci leh oo haddana ilaahay subxaanahu wa tacaala uu abuuray oo aadame iyo bashar sanaacadiisa iyo samayntiisa aan shaqo kulahayn waana wax ilaahay uu maaratay barakeeyey xataa nabiga calayh salaam markuu cabay wuxuu yidhi ilaahu noo barakeeyo noo ziyaadi cuntadii kalena wuxuu yidhi wax ka khayr badan noogu bedel ayuu yidhi laakiin caanaha ilaahu noo ziyaadi buu yidhi marka labanka iyo caanuhu waxaa weeyaan haddaad ku ruyooto xataa waxaa lagu fasiraa diin calaaqadii fidrada iyo diinta la leedahay asal ahaan waxa ugu horeeya ee basharka iyo binu aadamka iyo xayawaankuba ugu horeeya ee uu quutana waa caano ilmaha markuu dhasho waxa ugu horreeya caano wey marka waxaad garanaysaa ahamiyada ay leeyihiin ikhtarta alfitra uma caraja bina amaa khamradu xilligaas nabiga calayhi salaatu wasalaam khamrada xaaraan baynan ahayn lanno khamrada waxaa la xarimay madiine markuu nabigu yimid calayhi salaatu wasalaam khamrada taxriimkeeda waa madani laakiin asal ahaan bay khabiid u ahayd oo shay xun oo fidr ahaan u xun oo diin ahaan u xun ay ahayd bayaankeedii caddaanteedii unbaa madiina lagu soo dejiyey mooyeene hadduu nabiga isticmaali lahaana ummaddoo dhan baa baadiyo obi laheed baa liyi nabiga sala allah alay wasalam faqaala jibriil baa wuxuu yidhi calayhi salaam ikhtarta alfitra uma caraja bina ila asamaa samadii buu nana fuulay buu yidhi caraja curuujku waa sucuud kor baa marka la aaday ardadii waa laga tegey fastaftaxa jibriilu awooddii baa ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala nabiga oo dhaqitaag calooshiisa la jeexay iyo xigmadii iimaankii laga soo buuxiyey iyo maa maainu zamzam biyihii zamzam lagu soo dhaqay waxaasoo dhan waa diyaarin in nabiga calayhi salaam uu qaabiliyad iyo xoog iyo awood u yeesho inuu wahwadaasi jeexo oo samaawaati alculaa uu galo rasuulka sala allah aleh wasalam ilaahay baa tacbiyeeyey oo jaajgareey oo xoojiyey nabiga sala allah aleh wasalam ilaa qof caadiya ah iskama furi karo fastaftaxa jibriilu malakuljibriil baa furis dalbay faqiila waxaa lagu yidhi man anta waryaa tahay meesha waxaad garanaysaa albaab inuu jiro iyo dad weliba malaa'ig waardiyeynaysa waardi ka haysa ayaakaas garanaysaa samada marka waxaa weeyaan albaabbay leedahay waana maxruus oo la ilaaliyo xag alle laga ilaaliyey qof kastana iskama geli karo laa tufataxu lahum abwaabu الsamaa walaa yadkhuluuna aljanna xata yalija aljamalu fii sami اlkhiyaad yani liskama fuli karo liskama geli karo qofka ilahay u qoran subxana wata u talagala un baa geli kara qaala jibriilu malakuljibriil baan ahay buu yidhi qiila waxaa li waman macaka yaa kula socda qaala muxamedun moxamed baa ila socda qiila waqad bucia ilayhi ma lasoo bixiye ma lasoo diray qaala qad bucia ilayhi waa lasoo dixiyey waa lasoo bixiyey fa futixa lanaa waana naga furay buuyidhi markii su-aalaha la weydiiyey oo kadib deenna u sheegay yaa laga furay qofkan albaabka markuu garaacayo waa inuu magaciisa sheego ah, muxamed jibriil saasay dheheen ana ma dhihi karti waa aniga ma dhihi karti waa la diida arrintaa ayada fa idaa ana nabi aadam baan arkay buu nabi calayh salaam samaa-udunyaha nabi aadam baaba joogaba oo nabi aadam intuu dhintay la xabaalay oo ardada ku dhintay haddana qudradii ilaahay awooddiisa waxaan waa masalooyin ka koraysa caqliga bini aadamka uuna suuraysan karin wey in la aamino siday tahay lagu rumeeyana caqiidadii bay kamid tahay nabi aadam buu samaa-udunyaha ugu tegey allahu aclam marka ma ruuxdiisii baa loo sawiray ma isagiiyo maca jismigiisiba waxaasoo dhan inagana nama gelinina aamanaa waaacna iyo samicnaa waaacna maa laganala rabaa ilahayna eh, waxba ma cajisgeliya subxaana wa tacaala ma eh, eh, ilahay waxba subxaana wa tacala awoodiisa iyo qudradiisa ma cajisgelinayso ayb faidaa ana biaadama nabi aadam baan arkay buu yidhi faraxaba bii waa isoo dhaweeyey wadacaa lii waa ii duceeyey bikhayrin khayr bi igu duceeyey oo marxaban buu intuu ku yidhi yuu yidhi bilibni saalixi wanabiyi saalix wiilka wanaagsan ilan aruurtiisii weeye yuu ka mid yahay aadam ee saalixa ah soo dhawo baa layidhi uma caraja bina ila samaai aaniya samadii labaad buu haddana aanna korsiyoon aadmi fastaftaxa jibriilu calayhi salaam jibriil baa haddana furisamay faqiihila waxaa lihi manantayaat oo sama samo kale ku xidhan ma laha sama adduunyihii buu soo dhaafay hadda waa iska socon karaa ma jirto tii labaadna waa in ilda lagu galo sama walbana dad malaa'ig baa joogta u saaran qaala jibriil baa wuxuu yidhi qiila waxaa lihi wamaa macak yaa kula socda qaala muxamadun baa ila socda qiila waxaa lagu yidhi waqad bucia ilay ma lasoo bixiyey qaala qad bucia ilay waa lasoo bixiyey fafutixa lana waana naga furay albaabkii faidaa ana biibnay alkhaala labadii ilma habreedkeed ciisa bnu maryam iyo wayaxya bnu zakariya salawaatullaahi calayhima ayaa masabadii labaad ugu tegay buu nabiga calayh isalaatu wasalaam nabi ciise iyo nabi yaxya oo ilma habreeda xaqiiqada waxa weeyaan waa min baabi majaaz hanway oo waxay dhahaan culimmada yaxya iyo waxaa facsiman maryama maryama oo ciise hooyadiis ah iyo yaxyaa isku maarata hooyooyinkooda ay wada dhasheen oo maabreeda marka ciise waxay noqonayaa in abtiba loogu quman yahay marka ay facsiman yihiin eh, maryam iyo yaxya laakiin ayaduna eh, khaalka khaal eh, mxuu ahaa waasida iyo iyo khaal waxaa jirtaa mubaashir ah abtiga mubaashirka iyo midka maarata waasidada sida camka iyo adeerka oo kale iyo sida maarata caamada iyo eedada oo kale intaba way leeyihiin marka nabi ciise iyo nabi yaxye samada labaad baan ugu tegay faraxabaa waa soo dhaweeyeen wadacawaa lii bikhayr khayr bay igu duceeyeen ambiyada hadal wanaagooda iyo hadal fiicnidooda iyo tarxiibkooda iyo niyad wanaagooda ad ka qaadanaysaa iyo siday usoo dhaweynayeen walaalkood nabi moxamed sala allahu caleyh wasalam ambiyadoo dhan baa ikhwa alambiyaau ikhwatu callaad buu nabi alayh salaam yidhi haddana qaar baa nasab ahaan aabba ugu quman aadam waa aabbihiis ibraahiim labada ayagu ibni saalix bay dhahayaan inta kalena ahu saalix bay dhahayaan walaalkii wanaagsanaa uma caraja bii ila samaa'i aalia samadii saddexaad buu haddana ila fuo aadnay fastaftaxa jibriil baa furis dalbay faqiila waxaa la yidhi man anta yaa tahay qaala jibriilu baan ahay qiila waman macaka yaa kula socda qaala muxamadun sala allah aleh wasalam qiila waxaa la yidhi waqad bucia ilayhi ma la soo bixiyey qaala qad bucia ilayhi fa futixa lana waana noo furay albaabkii faidaa samadi saddexaad waxaan ogu tagnay biyuusufa nabiyullaahi yuusuf calayhi salaatu wasalaam yuusuf ibnu yacquub ibnu isxaaq ibnu ibraahiim idaa huwa yuusufna qad ucdiya waxaa la siiyey shatra alxusni quruxda niskeed baa la siiyey wixii qurux la abuuray nis isagaa la siiyey waa nin jamaal badan oo qurux badan buu ahaa waa kii marka haweenka xataa markay arkeen ay ku fidnoobeen ay gacmaha intay isjarjareen ay dhaheen ma haadaa malak ma haadaa bashar ma haadaa in haadaa ilaa malakun bay dheheen malag weeyaan bay deen basharba ma aha quruxdiisii markay la yaabeen ah. faraxaba waa soo dhaweeye wadacaa lii bikhayr khayr bi igu duceeyey uma caraja bina ila asamaai araabica samada afaraad ayaana haddana sii koray fastaftaxa jibriilu calayhi salaam baa furstada qiila man hada waa kuma qaala jibriil qiila waxaa wama macaka yaa kula socda qaala muxamadu sala allahu aleyh waali wasalam qaala waqad bucia ilayhi ma la soo diray qaal qad bucua ilayhi fafataxa lana faida ana biidriis nabiyullaahi idriis calayhi salaatu wasalaam ayaa samada afaraad jooga faraxaba waa soo dhaweeye wadacaa lii bikhayr bi igu duceeyey qaala allahu caza wajal warafacnaahu makaanan caliya marka waa nooc mudrajaho lagu fasiraayo makaankaasi samada afaraada iyo aayadda ilaahay uu sheegay subxaana wa tacaala tadbiiqa iyo mudaabaqada ka dhexaysa ilahay wuxuu idriis bukaa kor yeelay makaana maa u kor yeelay caliyan sarraysa waa samadaas raabicada halkaasuu asagana joogaa waxaa la yidhi idriis yunis calayhi salaam isagoo nool baa la qaadayoo la rafciyey kadibna samaau raabicadaasuu ku dhintay halkaasu asagu weeyaan marka hore adduunka intuarda intuu jooga ardada kumuna dhimanin aa la qaaday aa la rafciyey ibnu cabbaas baa laga soo guuriyaa in malag malaa'igta ka mid oo ay saaxiiba ahaayeen garbaha intuu ku qaaday idan ilaahay uu idmay fasax la'aan iskama socon karee halkaa markuu joogo yaa malkumood oo la soo diray oo la yidhi orod idriis ka qaad nafta samaau raabicadana kaga qaad samada afraadna kaga qaad yaa malagii oo kalkasha ku watay kaga hor imaadeen markaasuu wuxuu yidhi waxaan u socdaa idriis baa la ii soo diray oo la yidhi samaau raabica nafta kaga soo qaad samada afraad waan yaabanaya saan samada afraad nafta uga qaadi doono ninka dhulka jooga markaasuu yidhi waa kan buuri halkaa nafta laga qaaday ibnu cabaas baa laga soo gooriyey wallahu aclam uma caraja bina ila asamaai alkhaamisa samada shanaad buu haddana ayuu noo kor yeelay jibriil weyaan waa la socdaa fastaftaxa jibriilu qiila man hada waa kuma qaala jibriilu qiila waman macaka yaa kula socda qaala muxamadu sala allahu aleyh waali wasalam qiila waqad bucita ilay lasoo bixiyey qaala qad bucita ilay ha waa lasoo diray fafatixa lana waana noo furay fiidaana bihaaruuna haaruun ayaan haddana meesha ku aragnay oo muusa walaalkii ah oo nebi ah oo rasuul ah muusa calayhi salaam iskooyo iskuhabay ahaayeen faraxaba markaasuu deen soo dhoweeyey haaruunna wadacaa lii bikhayr iigu duceeyey uma caraja bina ila samaa'i saadisa samada lixaad ayaa haddana uunala koray fastaftaxa jibriilu calayhi salaam baa furis dalbayoo albaabka naga fura yidhi qiila waxaa liman hada waa kuba qaala jibriilu qiila waman macaka oo yaa kula socda qaala muxamadu sala allah alay wasalam qiila waqad bucita ilayhi ma lasoo diray qaala qad bucita ilayh haa waa lasoo diray fafutixa lana waana naga furay faidaa ana bimuusa muuse calayhi salaam samada lixaad ayuu isaga la joogaa faraxaba waa soo dhoweeyey wadacaa lii bikhayr bi ugu duceeyey tartiibka ambiyada la tartiibinaya samaawaadku ma aha tartiib lafdi ah oo tusaayo siday u kala fadli badnaayeen maxaa yeelay nabiyullaahi ciisa samadee joogay samaaw ya ahaaniya miya tii labaad tii labaad isaga iyo habreedkiisa yaxya soomaheen wa huwa afdal min haaruun maxaa yeeley ululcasmigii buu ka mid yahay ciisa calayhi isalaatu wasalaam nabi ciisa ululcasmigii buu ka mid yahay maca dalika marka tartiibka waxaa la dhahaa atartiibu dikri baa la dhahaa sheegitaanka la sheegayo unbaa la tartiibinayaa iyo makaanka ay joogaanna macnaheedu inay ku kala fadli badan yihiin sidaas ma aha sidaasna ku kala fadli badan yihin ma aha ayib qiila mm, sabada lixaad faidana bhaarun faraxaba wadacaa lii bkhayr uma caraja bina ila sama saadi sabada lixaad fastaftaxa jibriilu alayhi salam baa furstaba qiila man hada waa kuma qaala jibriilu qiila waman macaka oyaa la socod macadaa qaala muxamadu qiila waqad bucia ilayhi qaala qad bucita ilayhi fafutixa lana faida ana bimuusa calayhi salaam faraxaba wadacaa lii bikhayr intuu isoo dhoweeyey ayuu haddana khayr igu duceeyey sidaasaa la rabaa niyad wanaagga iyo isku faraxa iyo isku ducaynta haadaa huwa alasl dadka ukuwada walaalaha iimaanka ku walaaloobay gaar ahaan ambiyada ilaah iyo rusushiisa bay sii qiimo badan yihiin uma caraja bina ila samaai saabica sanada toddobaad ayuu haddana ila fuulay oon aadnay fastaftaxa jibriilu waa fulisdalbay faqiila man hada waa kuba qaala jibriilu qiila waman macaka yaa kula socda qaala muxamadu sala allahu aleyh wasalama qiila waqad bucita iley ma la soo diray qaala qad bucita iley fafutixa lana waana naga furay faida ana biibraahiima nabi ibraahim calayhi salaatu wasalaam musridan xaalu yahay mid tiiriyey dahrahu dhabarkiisa ila lbayt lmacmuur beytka baytulmacmuurka la yidhaahdo samaau toddobaad ku yaala oo sida kacbada ardadoo kale ah malaa'igtu ay dhawaafaan oy ku tukadaan ayuu nabi ibraahim ku tiirsan yahay marka jawaazu listinaadi bilmasjidi waalkacbati kacbada iyo masaajidda iyo in lagu tiirsan karo ayaa loo deliishan karaa waidaa huwa yadkuluhu baytulmacmuur waxaa gala kula yowmin maalin walba sabcuuna alfa malakin toddobaatan kun oo malag baa gasha laa yacuuduuna aan ku soo noqonayn ilayhi baytulmacmuur toddobaatan malag baa maanta ugu horraysa uguna dambaysa junuudda ilaahay farabadnidooda fiiri ilaahay baa garanaya subxaana wa tacaala samaaooy toddobadaas samay wada kala joogaan oo ay ku firisan yihiin nin walbaba aat isamaa waxuqa laha an taida markuu nabiga calai salaam lahaa samadii baa jiiqjiiq tiri inay tidhaahdana garbay bay u leedahayoo qadam ama gomad ama mawdicu arbaca asaabic afar farood meel la dhigo ama gomad la dhigo ma jirto ilaa wamalakun qaa'imun aw saajidun ow kama qaal malag baa sujuudsanoo taagan saasay u buuxaan uma dahaba bi ila sidrati lmuntaha geedkaa la yihahda sidrat lmuntaha ayuu nabiga calayh salaam yuu tagay dahaba bi wuu ila tagay ilaa sidrat lmuntaha buu igeeyey jibriil waidaa waraquha geedkaasi sidratulmuntaha la yidhaahdo ka aadaani ilfiyala maroodiga dhegihiisa oo kale yaad moodaa caleentiisa caleen balballaaran buu leeyahay sida maroodiga dhegihiisa oo kalea wa idaa amaruhaa midhaheeduna kalqilaal ashuuma aad moodaa qilaalulhajar baa weliba soo aroortay ashuumaha hajar ee waaweyn oo shanta ashuun hajar qollatayn wey qaala falamaa qashiyahaa <coughs> markuu daboolay min amri illaah sidrat lmuntaha ayaa waxaa daboolay min amri illahi ilahay amarkiisii maa qashya wixii daboolay taghayarad way isbedeshay sidrat lmuntaha id yaksha sidrata maa yaksha waxaad mooda jaraad oo dahaba oo iftiimi oo nuuri baa ku habsaday markaasay dhalaalkeedii iftiinkeedii waxaan la arkay oo la maqal ayay noqotay way iftiintay ashiya tahayarat famaa axadun qof ma jiro min khalqillahi ilaahay khalqigiisa ka mid ahoo yastadiicu kara an yancataha inuu tilmaamo min xusniha quruxdeeda daraaddeed quruxda iyo jamaalka iyo lamacaanka iyo iftiinka wax tilmaami kara maba lahaba say u dhalaalayso fa allaahu ilay ilaahay wuxuu ii waxyooday maa awxaa wuxuu ii waxyooday nabiga calayh salaam intaa uu socdo wixii loo idmay in la tuso unbuu arkayaa rasuulka calayh salaatu wasalaam walidalika ilahi wuxuu leeyahy maa zaaqa albasaru wamaa taqa basarka nabiga calayh salaam maazaaq maamaal yamiinan iyo yasaaran iyo aggan iyo aggan iyo qofku meelun aqooni markuu arko agga markuu tago meelka fiirin ma jirto iltifaadaat wixii loogu talagalay ee ilahay aayaad oo ugu talagalay inbuu arkaya la tusaya omaadaqa mana xadgudbaayo fafarada calaya hamsiina salaatan konton salaadood buu alla igu farad yeelay owxa allaahu ilaya maa ooxa ilahay baa ii waxyeelay wuxuu ii waxyooday waa caam wax fara badan kadib deena wuxuu haddana sheegay salaaddii si gaara bada waa takhsiis bacda tacmiim fafarada calaya wuxuu igu farad yeelay hamsiina salaatan konton salaadood konton fii kulli yowmin walayla habeeniyaa maalin kasta konton salaad in la tuko taqriiban istiqraaqu lwaqti maalintoo dhanba in salaad lagu jiray noqon lahayd ama nisfu lwaqti ka badan fanazaltu ilaa muusa waa soo degay nabigu calayh salaam waa ka yimid sidratulmuntaha waa dhaafay nabiga calayh salaam waa gudbay muntaha buu soo muusa calayh salaam oo samada lixaad jooga ayuu ku hakaday nazaltu ilaa muusa ayaan u soo degay faqaala wuxuu yidhi maa farada rabbuk rabbigaa muxuu ku farad yeelay adiga iyo calaa ummatika ummadaada muxuu ku farad yeelay muxuu ku farad yeelay adiga ummadaada wey macnaha qultu waxaan idhi hamsiina salaatan konton salaadood buu nugu farad yeelay qaala nabi muuse wuxuu yidhi irjic noqo ilaa rabbika rabbigaa ku noqo fasaluu waxaad weydiisaa atakfiifa inuu kaa fududeeyo fa ina ummataka ummadaada laa yudiiquuna ma karaan daalika arrinkaa ma kaaraane inay konton salaadood tukadaan ummadaada ma kartee qiyaas buu marka la yimid qiyaas buu la yimid oo wuxuu yidhi fa inii qad balowtu waxaan imtixaamay oon imtixaan ka qaaday oon mucaalajeeyey oon si walba ku fiiriyey bani israa'iil reer banu israa'iil oo la ii diray wa khabartuhum waana ikhtibaaray waan imtixaamay waan tajribeeyey jarabtuhum bay ka dhigan dhiganta tajribaan ka qaaday iyo imtixaan markaasay deenna la imaan waayeen ceshihii iyo subxii iyo duhurkii saddexdaasi wakti ayaa waajib ku ahaa baa layidhi oo laba laba ragcadooda laba ragcadood subaxa iyo laba ragcadood cishaa iyo laba ragcadood bacda zawaala intaa basaha waajib ku ahaa wayna kari waayeen ummadaada marka ma kartee hadday banu israiil kari waayeene orad ku noqu yidhi waa ilaahay fadligiisa wey uu doortay in irshaadka iyo tawjiiha iyo naseexada uu helo ilaahayna waxaa weeyaan qudradii eh, mxuu ahaa eh, cilmigiisa saabiqa ee horeeyey sidaasuu ku dareeray saasuu ku dareeray laakiin muuse calayh salaam nasiixadaa wanaagsan ayuu noo galay salawaatu ullaahi wasalaamuh calayh aradna qabl ah, laakiin in reer banu israa'iil ay ummadda nebi maxamed ka sii daciifsanaanaysa xagga khayrka iyo cibaadada iyo daacada arrintaa ayada ah ayaa culimmadu ka hadlayaan asagu marka reer banu israa'iilba hadday sidaa noqdeen kuwaana waa ka daciifsan yihiin buu isyidhi ummaduhuna dee dadku wuu sii kala daciifsanaa xagga jismiga laakiin waxaa laogyahay banu israa'iil iyo ummadda nabi maxamed waxaa ka khayr jecel ummadda nabi maxamed kayd iyo dhagar iyo xiyalka lagu yaqaanay banu israa'iil iyo khiyaamaha faraha badan maba lahayn ayaga oo tii fircoon u addoonsan jiray laga soo badbaadiyey dhibaatadii iyo heeryadii dusha ay ku wateen intaasoo sane iyo dulmigii dhibaatada lagu hayay oo ayagoo arkaya mucjizadii nabi muuse la tusay oo badda ay jeexeen oy mareen ee dhanka kale markay istaageenba waxay dheen ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha ayagoo marka badiba saada ka marayba oo u muuqata mucjizadii ilaahyo iyo asnaam baan rabnaa sida kuwan asnaam ay u rabaan ay u haystaan ayay yidhaahdeen markii la imtixaamay oo la yidhi ha ogaaranina maalinta sabtida keliya inta kale ogaadha maalinta sabtigeedba hunguri xumo ayay tay sabri waayeen bay xiyal iyo kayd iyo dhagar la imaadeenoo waxay samaysay shabagoodiba intay gashadeen bay deena maalintii ku xigtay la baxeen baalki oo meesha sabtida la ugaaray meesha nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa waxaa lagu imtixaamay ugaad ayagoo muctamiriinoo cumro ku jira yaa ugaad lagu imtixaamay ugaadha ayagaa ma taqaana ilahay wuxuu yidhi tanaaluhum aydiikum aydiihim warimaaxukum aydiikum warimaaxukum ah, gacmahoodina way gaari warmahoodana way gaari layabluwannakum اllahu bishayin min asaydi tanaaluhu aydiikum rimaaxukum ah, rimaaxdi gacantana way gaaraysaa wixii soconayay wixii buubaayana waranka lagu dhufan karaa wixii ugaa buuraha ka dhacaayee maalin dhan soconaya lasoo hongoobaayey waaba kuwan baaktool iska marmarayaaba ah, ha taabanina la yidhi markaasay dee ka maageen oo ka istaageen oo afka ayna gelin oona ugaaranin oo hal axada oo saxaabada kamidoo ugaadhay lama hayo isagoo muctamira oo cumro ku jira sidaasay ahayd ummatu moxamed sala allahu aleyh waali wasalam laakiin calaa kullin nabi muuse calayhi salaatu wasalaam waa noo ijtihaaday waana noo naseexeeyey ilaahay baana ku toosiyey nabiyullaahi moxamedna mariyey arrintaa ayada ahna waxaan leenahay waa ku mahadsan yahay sala allahu alayh waalih wasalam qaala farajactu ilaa rabbi rabbigay baan u laabtay buu yidhi nabiga calayh salaam markii muuse uu u naseexeeyey faqultu waxaana yaa rab khafif calaa ummatii ummaddayda ka fududee faxata canii wuxuu iga hoobiyey hamsan shan riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan nabiga calayhi salaatu wasalaam shan jeer buu noqday tantaa jeer afar jeer min toban baa laga gooyey cashara cashara cashara cashara markii u dambaysay toban soo hadhayna shan baa laga jaray fa rajactu ilaa muusa baan ku soo laabtay faqultu waxaan idhi xata canii khamsan uga gooy qaala ina ummataka ummadaadu laa yutiiquuna dalika arrinka ma karaan farjic noqon ilaa rabbiga ku laabo fasalhu takfiifa fududayn weydiiso qaala falama zalkama zuulna arjicu inaan noqon bayna rabbii rabbigay tabaaraka wa tacaala iyo wa bayna muusa calayhi salaam inaan u kala noqnoqonayo xataa qaala ilaahu ka yidhaahdo yaa muxamed allah subxaana wa tacaala muxamedow inahuna salaaduhu hamsu salawaatin waa shan salaadood kula yowmin maalin walba iyo waleylatin baa loo qaybin likulli salaatin salaad kastana cashrun tobana jir baa loo qorayaa salaad walba bay wadataa kuma jirtooba camalkii kale ee saalix ahaa camal kasta oo saalix ah ayaa cashar la qoraa man jaa bilxasanati falahu cashar amhaaliha taas waa gaar kaa waa gaar casharadan waa casharadii konton markay ahayd ay salaad walba saareed ajirkii saaraa wey oo halkaa salaad ay tukanayso toban ajir baa iskaba saaraa oo fadlu min allaahi ah markaasaa deena haddana cashru amhaaliha lagu laalaabi haddii jamaaco khushuuc arkaantoo la ilaaliyo shuruuddoo la dhowro ikhlaaskii iyo niyad wanaaggii intaa dil isku darana sabcumiyata dicfin ilaa dacafin kaiira way sii soconaysaa ilahay unbaa garanaya meeshay gaaraysa marka dambe <clears throat> fadalika hamsuuna salaatan waa konton salaadood bay marka noqon xagga ajirka waman hama qofkii hamiya bixasanatin xasano ninkii hamiya oo damca inuu wanaag sameeyo falam yacmalha aan samaynin kutibad lahu xasanatan xasana loo qorayaa fain camilaha hadduu sameeyana kutibad lahu casharan toban baa loo qori waman hama qofkii hamiya bisayi'atin xumaan falam yacmalha xumaantii aan samaynin lam tuktab shayan waxba loo qori maayo waba loo qori maayo waaa laga wadaa min asayi wax sayia loo qori maayo laga wadaa laakiin maxaa loo qori xasana loo qoraya waa hadduu ilaahay dartii xumaanta oga tegay wey xumaantii uu hamiyey alla dartii oga tegay inamaa tarakahu min jiraai jaraa'i aniga daraadday ba oga tegay waa ka ilah yidhi subxana wa tacaala min ajli fain camilaha hadduu sameeyana kutibad waxaa loo qorayaa sayi'atan waaxida hal dembi ah qaala fanazaltu waan soo degay xata intahaytu ilaa muusa nabi muuse calayhi salaam baan u imaaday faahbartu waan u sheegay faqaala irjic ilaa rabbika ku noqo fas'alu takhfiifa ha kaa fududeeye ku laaba rabbi faqaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi faqultu muuse waxaan ku yidhi qad rajactu waan ku noqnoqday ilaa rabbii rabbigay shan jeer xata istaxyaytu waan ka xishooday buu yidhi minhu rabbi shan salaadood iga sii gaab inaan dhaho waan ka xishooday buu yidhi qaala xadaanii cabdullahi bnu haashim alcabdi qaala xadaana bahs ibnu asad qal xadaana sulayman ibn muqira xadaana haabit can anas bn maliki qaal qaala rasuulu lahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi ataytu waxaan imaaday uutiitu waa la ii imaaday buu nabiga calayh salaam isagoo maka dhex jiifa fainalaquu bii way ila tageen labadii malag ama malaa'igtii ilaa zamzam bay igeeyeen ceelkii zamzam fa shurixa waxaa la jeexay can sadrii xabadkayga uma qusila bimaai zamzam baa lagu dhaqay uma unsiltu waa laga tegey masalatu shaqu sadri ugu yaraan laba jeer nabiga waa la jeexay calooshiisa sala allah alay waslam iyo qalbigiisa mar waa yaraayoo radiic buu ahaa banusaacid banu sacad nimankaasi ayuu nabiga calayh salaatu wasalaam asagoo yar xaliima sacdiya islaan la yidhahdaan nuujinaysay halkaasuu joogay markaa waa la jeexay nabiga alayh salam waa markan hadda uu xadiidkan sheegaayo marna markii la dheelminayo nabiga calayh salaam ee isri walmicraaj bay ahayn labadaasa ugu yar qaar saddex gaarsiinna waa jiraan oo markaa horena calaqatu shaydaan baa laga dahiray oo laga saaray nabiga calayh salaam meesha shaydaanka khanaaska ee waswaaska u fadhiisto ayaa nabiga calai slam laga zuuliyey inuu mar walbaba qalbigiisa nadiif ahaado muraaqabatullahina ayna kala go'in halkaasaa nabiga calayhi salaatu wasalaam la geliyey kadibna markii dambena iimaan iyo xigmaan laga buuxiyey oo samadaa loo diyaariyey inuu aado xadaanaa shaybaan binu faruuqa qaale xadaanaa xamaad binu salama uma unziltudaasi ay uma turigtu waa liga tagay waa la sii daayey markay jeexeen oo zibna ka buuxiyeen yaa la sii daayay nabiga alayh salaam xadiidkan soo socdaa faahfaahin doona xadaana shaybaan bn faruqa qal xadana xamaad bnu slmta xadaana haabit ilbunani can anas bni maliki radi allahu canhu ana rasuula اllahi sala اlah alay waslam ataahu jibriilu malkuljibriil baa u yimid sal اllahu alيh wasalam wahuwa yalcabu asagoo ciyaari maca alqilmaani carruurtii la ciyaaraya waa markii la nuujinayo qoladaasu ku dhex jiray faahadahu jibriil baa qabtay fasaracahu waa legdayo fashaqa wuxuu jeexay can qalbihi qalbigiisii ayuu dilaaciyey faاstakraja alqalba qalbigiibuu soo saaray faاstakraja minhu calaqa xinjir buu ka soo bixiyey faqaala hada xadu shayطaani shayطaanka nasiibkiisii ninka uu kugu lahaa meeshuu kaa waswaasinayey yajri shaydaanu majra dami deena qalbiga halkii uu ka afuufayey halkaa waa la qaaday garoonkii shaydaanka uu fadhiisanayey iyo calaqadii uu xumeedee uu maaragtay isticmaalayey ee uu ku gabanayey ee jirka intiisa kale uu kaga faafayey waaba laga qaaday meesha ma degi karo marka shaydaan qudrada ilaahay fiiriya awoodda ilaahay subxaana wa tacaala isagaa abuuray intii loo amray jibriil baa ka soo saar qalbigii deena dhaqwa nadiifi qulubta qalbigu waa wadnaha wadnahan haddaba camaliya jaraaxiya bini aadamkaba ilaahay waa baray inay jaraaxo iyo camaliyo ku sameeyaan abreshi ku sameeyaanoo xididaha qaaray gooyaanoo qaaray ku xidhaano ilahay waa u sahlay subxana wa tacala waa la istiqraami marka qudrada ilahay iyo awoodda ilahayna waxba kasii weyn maa dalika cala allahi bcasiiz uma qasalan waa dhaqay abreeshinkaa kadib nabiga markii lagu sameeyey waa la dhaqay fii qastin digsi min dahabin dahab laga sameeyey bimaain biyo bimaain zamzama biyihi zamzam oo digsigaa dahabka lagu wado ayaa lagu dhaqay nabiga calayh isalaatu wasalaam malagta intii soo qaadatay bay ku dhaqday uma laama waa isku daboolay laamahu waa isku daboolay haddii jeexa meeshii waa in haddana laisku celiyo uma acadow fii makaanii meeshiisiibuu ku celiyey qalbigii iyo wadnihiina wajacala qilmaanu carruurtii uu la ciyaarayay baa yimid yascauna ayagoo yaacaya ilaa ummii hooyadii bay u imaadeen nabiga yacni wuxuu la jeedaa di'ra midii nuujinaysa xaniimi sacdiya di'riga midda nuujisana waa la dhahaa ninka islaantaa nuujinaysa qaba ee irmaaneeyeyna di'ri baa la dhahaa asaguna faqaaluu waxay dhaheen ina muxamadan qad qutil muxamed waa la diray isagoo lagu fadhiyo dhulka la dhigtay bay arkaayeen fastaqbaluuhu markaasay soo qaabileen oo soo yaacay meeshii uu lagu ogaa wa huwa nabiga calayhi salaam waxay ka hor imaadeen muntaqicu lawni midabkiisa uu isbedelay nabiga calayhi salaatu wasalaam jaraaxadii iyo nabarkii iyo xaaladii la kulmay isagoo de markaas laxdadii weeye isbedelay qaala anas baa wuxuu yidhi waqad kuntu waxaan ahaa anas oo u khidmaynaya nabiga toban sano oo nabiga arkay calayhi salaam isagoo qaar qaawan yaa wuxuu ku leeyay waqad ra'aynta waxaan arkay quntu waxaan aha araa kii arka ahara dalika almikhyat jeexiddaa nabiga calayh salaam la jeexay raadkeedii ayaan arki jiray fii sadri meeshaa nabiga la talay tolmadii baan xabadkiisa ku arki jiray nabiga sala allahu aleyh waali wasalam wax qarsoon oo macnawiga ah may ahayn wax xisi oo muuqda oo la arkaayo jeexan buu ahaa oo la talayoo ka muuqata caloosha nabiga sala allah aleh wasalam qaala xadaana haaruun bn saciid layli qaala xadaana ibn cabdullahi bn wahbin qaala akhbarani sulaymaan huwa bnu bilaal qaal xadaana shariik bn cabdilaahi bn abi namir aqlaad iyo awhaam buu leeyahy gaar ahaan fii masalat alisra walmicraaj waan arki doonaa muslim baaba tacliiqinaya qaala samictu anas bnu maalik baan maqlay oo yuxadiuna nooga warramaya can leylati usriya birasuulilah habeenkii nabiga la dheermiyey calayhi salaatu wasalaam min masjid ilkacba masaajidka kacbada nabiga masaajidka kacbada gudaheedu joogay mise xaramkaasu ku jiro meelaan kasii fogeen buu jiifay bayta umuhani labadaasba way isku hayaan culimmadu inuu bayta umuhani jiifay oo lasoo qaaday kacbada deena lasoo dhigtay la jeexay markii nabiga calayh salaam amaliyada lagu sameeyey kadib deena halka laga dheelmiyeyna waa lagu jamcin karaa annahu jaahu alaaatu nafar saddex qof baa nabiga u yimid oo malaa'ige qabla an yuuxaa ilayh intaan loo waxyoonin wa hada min awhaami wa aqlaadi sharii bn cabdilahi bin abi namr shariik bin cabdilaahi waxyaalaha qaladka lagu haystay ka mid marka nabiga la dheelminaayey toban sanuu nabi rasuul ahaa sala allah alay wasalam ugu yaraan qaarkood kow iyo toban bay gaarsiinayeen qaarkood qabla alhijrati bisana ayay leeyihiin labay toban sano sanadka laba tobnaad marka in la yidhahdo qabla an yuuxaa ilayhi intaa nabiga loo waxyoonin bay ahayd taas waxyaalaha waxaa loo haysta waa qaa shariigna cabdillahi baan lagu haystaa ruwaaddi kale o dhan waa khilaafay ay ka mid tahay xataa anaskan uu ka warinaayo ruwaaddiisa haabit ibnu aslam albunaani xataa waa ku khilaafay oo anas ka warinaayo wa huwa naaimu nabiga hurda fi masjid araam masjid alxaraam hurda hurdadaasi marka hore ha dhacdo bayna alnaa'imi waaliqdaam buuna aha sida raajixa ah ee hurdo ma ahaen walidaalika culimmadu markay ka hadlayaan nabiga calayh salaam ma jismigiisaa la dheelmiyey isagoo soo jeeda mise ruuyay ahayd sida raajixa ee xooga badan waxay ahayd waa soo jeeday waa la qaaday ah, nusuusta iyo adiladaasoo dhanna way tusaysaa ah, oo ay ka mid tahay asra bicabdihi leyla addoonkii way waxa la dheelminayo cabdigana ruuxda keligeed looma yidhaahdee majmuucu ljismi waruux baa la yidhahdaa jismigii iyo ruuxda wala socdaa insaan qof cabdi lagu magacaabi karaa in aayaadkaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ee kubradaa la tusay oo haddana maaragta intaasoo dhan la waday oo baytulmaqdis laba ragcadood ku tukaday waxaasoo dhanna waa yaqda iyo soo jeed wey waxaa kaloo ku tusaya xagga caqliga markuu nabiga uu soo waaga beriyey oo maka waaga ugu beriyey uu yidhi xalay baytulmaqdis baa tegey oo laba bilood sii socod iyo soo socod laba bilood lagu qaato way inkireen quraysh been baa sheegtayna ku dhaheen hadday ru'ya manaamiya tahay oo alaalad ay tahay quraysh manaamka iyo ru'yadu mayna inkiri jirin kolka inuu intuu seexdo wax arki karo taas muran iyo hadal kama oolin ee waxay leeyihiin waa been baad ku sheegtay abubakarna uu sidiiq maalinta la magac baxay oo lagu magac daray waxaa weeyaan soo jeed in lagu qaaday nabiga calayh salaam buu sheegay oo halkaa la geeyey su-aalihii la weydiina waxaa ka mid ahaa noo sheeg baytulmaqdis ay u eg tahay waa u tilmaamay nabiga calayh salaatu wasalaam guriguri iyo waddadii iyo wax dhan baa la tusay markuu ilaahay u kashfiyey kadib ila habeennimu maraye intii marka loogu talagalay buu arkay lakiin markay imtixaamin buu ilaahay subxaana wa tacala u muujiyey wasaaqa alxadiid biqisatihi naxw xadiidi haabit albunaani oo kale ayuu shariik wariyey waqadama fiihi laakiin wuxuu ku khilaafsan yahay qadama fiihi fi lxadiidi qadamada waa shariik qadama shariik waa hormariyey fiihi xadiidka shay-an wax buu hormariyey wa akhara waxna waa dibdhigay oo inuu yidhaahdo muusa samada liaad samada toddobaad buu joogay ibraahim samada lixaad baa ka mid a ah. waxyaalaha taqdiim taakhiirka wazaada waxbuu ku daray wanaqasa waxadaanii xamara bn yaxya tujaybi qaala akhbarana ibn wahbin qaala akhbaranii yuunus can ibni shihaab can anas bni malikin qaal kaana abu dar wuxuu ahaa yuxadiu kii warrama ana rasuula اllahi sala اllah alيh wasalam qaala inuu yidhi furija sakfu beyti gurigayga saanqaafkiisii baa la fayday buu nabig alay slam wa ana bimakata anoo maka jooga guriga waa gurigoodii wey ku noolaa nabiga calayh salaatu wasalaam ilan reer abu aalib iyo guriga nabiga calayh salaam iyo hal reer bay ahaayeen oo meel wada degan furija sakfu beyti wa bimaka ayaa lafayday markaa lafaydaayana dee khadiijo way moodaneedoo nabiga calayh isalaatu wasalaam reerkiisa kale iyo qaraabadiisa kale unbuu joogaa furija sakfu beytii wa bimaka anuu maka joogo fanazla jibriilu baa soo degay fafarajaa sadrii xabadkaygibuu dilaaciyey uma qasalahu min maai zamzam buu ku dhaqay uma jaa bitastin buu la yimid digsi min dahabin laga sameeyey mumtaliin laga buuxiyey xikmatan xikmada wa iimaanan laga buuxiyey faafraqahaa wuxuu ku shubay fii sadwi xabadkayga iimaan iyo xikmaa xabadka nabiga laga buuxiyey sala allahu caleyh waali wasalam isagoo nabi oo rasuul oo iimaan ilaahay ayaa haddana lasii buuxiyey xaalad caadi ama xaaladdu galaya nabiga sala allah aleh wasalam yaqiintiisa iyo iimaankiisa waxaasoo dhan ee quwatuliimaanna calaaqa waxay la leedahay quwat ljismi jirka quwadiisa iyo xooggiisa ayaa calaaqa la leedahay kulamaa iimaankaada iyo mxuu ahaa macnawiyaadkaada uu xoogaysto jismigaadana waa xoogaysanaya walidaalika waxaa la yidhaahdaa markaad rabto camal shaaqa inaad gasho istikfaarta badi istikfaartaa la badinaayo maxaa lagu helaa quwa lagu helaa nabiyullahi huud calayhi salaam qoomkiisa markuu la hadlayo muxuu yihi wayaa qowmi istakfiruu rabbakum uma tuubuu ilayhi yursili samaa calaykum idraaran wayazidkum quwatan ilaa quwatikum istikfaartaa lagu helaa marka iimaanka iyo camalka saalixa quwuu ziyaadiyaa afraqaha fii sadrii ayuu ku shubay uma adbaqahu waa isku daboolay xabadkii la jeex uma ahada biyadii gacantu way qabtay facaraja bi ilaa sama samaduu ila fuulay falama ji'na samaa dunya samaa dunyihii markaan imaanay qaala jibriil baa wuxuu yidhi calayhi salaam likhaziri samaa addunya wuxuu ku yidhi iftax naga fur albaab bay leedahay iskama geli karo wajacalna samaaa saqfan maxfuuda soo maarti waa saanqaaf haddana xifdisanoo la mari karin ajraamtan kale iyo muxuu aha xidigaha iyo dayaxa iyo waxaa o dhan waa ka koraysaa samadu iftax qaala man haada qaala hada jibriilu qaala hal macaka axad qofka la socda ma jira qaala nacam maciya muxamadun sala allah alay waslam baa la socda qaala fa ursila ilay ooma la soo diray qaala nacam fafataxa waa furay qaala wuxuu yidhi falamaa calownaa samaa dunya markaan fuullay faidaa rajulun baa can yamiinihi meesha waxaa ku jirta idaa rajulun rajulka warka waa noo sheegi doona waa waa nabiyullahi aadam faidaa rajulun nin baaman aragnay can yamiinihi xagga midigtaa waxaa ka jooga aswidatun dad fara badan aswuda waxaa la yidhahdaa dad fara badan oo kaa fog markaad aragto hir hir bay noqonayaan marka sawaad marka aswida ashkhaas shiksina waa la dhahay aswidatun kaiira dad fara badan mugdi iyo hir fara badan baa halka ka muuqda wacan yasaari ninkaan aragna bidixdiisuna aswidatun dad fara badan baa bidixna ka jira qaala fa idaa nadara qibala yamiinihi dhanka midigtaa markuu fiiriyo daxika waa qoslayaa ninkii asaga ahaa wa idaa nadara hadduu fiiriyo qibala shimaalihi xagga bidixda markuu fiiriyana bakaa waa ooyaya oohin baa ka imaanaysa ooyaya qaala wuxuu yidhi faqaala ninkii asagaha haddaan u tagnay wuxuuna yidhi marxaban binabiyi saalixi nabigii saalix ahaa ee wanaagsanaa qiimaha badnaay oo soo dhowow walibni saalixi ilmihii wanaagsanaa ee dhalay ilan aabbaha mar walbaba ibni baa u tahay si kasta adigu u weynow adigu ibni umaad noqon ibni umaad noqonaysaa walibni saalix inankii saalix ahayow qaala qultu waxaan ihaha jibriil man haadaa ninkan waayo qaala haada aadamu wa aabbaha aadam calayhi salaam wahadihi aswida aswada ama aswida dadkaa faraha badan eed arkaysana can yamiini midigta ka jira wa can shimaali bidixda nasabu baniih waa caruurtiisii ruuxdoodii iyo naftoodii wey fa ahlulyamiini dadka ahlulyamiinka ee midigta ka jira ahluljannati waa ahluljannihii walaswidatu dadkaas faraha badanee allatii can shimaalihi bidixda ka jiran ahlunaar wey fa idaa nadara markuu fiiri qibala yamiina xagga midigta daxika waa qoslaya waa farxaya caruurtiisii oo hlujanaa oo muncamiina oo loo reexeeya buu arki waa waalid waa farxaya waidaa nadara hadduu fiiriyo qibala shimaali xagga bidixdaana bakaa waa ooyaya caruurtiisa oo ashqiyaa oo dhurdarsada ahlu naara hadduu arko waa naxaya waa ooyaya waa ilmeynaya ila waa waalide qaala wuxuu uma caraja bi jibriilu malkul jibriil ayaa haddana ila koray xataa ata samaa aaniya samada labaad marka inay bidix ka joogaan ahlunaarkii kama dhigna inay samaa samada labaad samada koobaad inay la joogaan kama dhigna bidix bay ka jiraan xaggee ah, bidixdiisa unbaa la yidhi laakiin sijiin sijiin iyo naar ayay ku jiraan halkaas ku jiraan kuwana waxaa weeyaan jannadii iyo xilliyiin waaye arwaaxdoodii baa marka la tusayo kuwana samadii jirana waa midig kuwana bidix ka jirana waa ardadii iyo sijiin iyo taxta alardi asaadisa halkaasay ku jiraan walciyaadu billah marka bidix iyo midig macnaheedu kama dhigna lama bushin karo see samada loo geeyey waaba gaale eh laa tufataxu lahum abwaabu samaana waa la yidhi marka waxaa weeyaan jannaduna waxay jirtaa samada naartuna waxaa weeyaan hoos bay jirtaa laakiin bidix iyo midigun baa lagu yidhiye eh. waa u dhawaayeen uma dhihin ama ag fadhiyeen muuqaalkoodiiyo mugdigoodiina ilaahay waa u muujiyey wamaa dalika cala allahi bicasiiz in wax fog la soo dhoweeyo waxba ilahay kumaaha subxaana wa tacaala faqaala wuxuu ku yidhi likhaasiniha uma caraja bii jibriilu baa ila koray xataa ata samaa aaniya samadii labaad faqaala likhaasinah wuxuu ku yidhi malagii khaasinkaa ee samadaas waardiga ka ahaa iftax naga fur qaala faqaala lahu khaasinah wuxuu ku yidhi mila maa qaala khaasinu samaai dunya kii hore wuxuu weydiiyey buu weydiiyey waa kuma iyo ila akhirihi fafataxa waa furay ugu dambeyn faqaala anas binu maalik wuxuu yidhi fadakara anahu wajada fi samaawaat wuxuu nabigu sheegay samaawaadka inuu helay ku arkay aadama qaala anas qofka leh waa raawiga ka warinayo marka wuxuu leeyahay wuxuu yidhi wajada fi samaawaati aadam waidriis waciisa wamuusa waibraahim